ictadu bihi khilaaf macno aan lahayn dad jaahiliin ah ku heshii baa laleeyahy wa milu wallahu aclam midkan waxaa lamid eh ana الnabiya salى اllahu alayhi wasalama nahaa inuu reebay can shigaar inuu reebay shigaar waa macno badan luqabsashadii waa la yidhaha ama isdhaafsashadii weeyaan nin baa wuxuu leeyahy ikhtisaar sida xadiidka ibnu cumar uu ku fasiray gabadhaada igu dar zawajnii bintaka usawijuka bintii oo macnaha wa an yakuuna bidcu kuli waaxidi minhumaa mahran lilaaakhar mid kastaba yani farjigeeda waxay u noqonaa mahar midda kale waxaa weeyaan dad bani aadam wax kasta waa ku dhaca ama gabadha walaashay aan kugu daraa walaashaa igu dar bas wax kale ay raacan waxba kuu raaca maayo waxaa loo diiday macno uusan un lahayn adiga dantaadaad fiirsatay gabadhaan maharkeeda iyo maslaxadeeda ma aadan fiirsanin marka haddaad noqoto nin dhiigmiirato ah oo qofkii weliga ahay aan macnaheediis fiirinaynin sharcigaa kaa tuuray alil waxaada waxba kama jiraan baa laleeyahy marka nikaaxi ma jiro qofkaas waa in ikhtiyaarkeeda ahda maharkeedan loo shardiya laakiin ninka hadduu gabadhaas aada guursado oo sanawaad marka laga soo wareegtay gabadhaadii ninkaan gabadhiisa aada doonatid oo mid kasta maharkeedii loo magacaabo dhib ma laho gabadhaadaan guursaday gabadhayda ma guursan karta sharcan ma ah taas laakiin waxaa la diidaa gabadhaan aan isdhaafsano maharkeedii maharkeediina aan isu dayno sidaas xaqi lagu baabiyo taasaa la diiday wa ana الnabiya salى اllahu alayhi wasalama nahaa wuxuu reebay can nikaaxi اlmutcati raaxaysi nikaaxiis naagiya waa ku guursaday yani qabiltu nikaaxaka fii arbacati ashhur inaad tiraahdo afar biloodaan ku guursaday kadibna waxaa way afartii bilood ay dhamaatay nikaaxi waaba iska dhacaya tan bidaayat alislaam waa waa banaanayd nabiga calayhi salaatu wasalaam baa reebay ayaga iyo dameeraha cunitaankeeda iyo nikaaxu mutcaada iyo yowma khayd la wada reebay ibnu cabaas wuxuu ka mid yahay min jumlati man samica jawaaza nikaaxi اlmutca walam yasmac nahya الnabiy sal اllahu alayh wasalam can dalik waxyaalaha uu ku doodi jiray kamid ahayd ribadii iyo masaa-isha ibnu cabaas ee lagu khilaafo markii dambena waa kasoo noqday baa la yidhahda hadda waxaa ku camal falo qoladan shiicada la yidhahdo eeraanta dirtaan ay ka jiraan khaliijkana way ka buuxaan mutcada waxa weeyaan way leeyihiin oo diin ay u arkaan naagta nikaaxsana laba sanaad naagti nikaaxsatay bes labadii sana hadday iska dhamaatay naagtii wayba iska baxaysaa liannahu nikaaxi waktigiisi waaba dhammaaday waxa weeyaan waxyaalaha ummadda islaamka ay ku ijmaacday kamid tahay inay xaraam tahay laakiin shiicada waxyaalahay aaminsan yihiin aba kasii daran kuwaas waxay tahay lacbulbanaat bay u tahay marka dad badan baa waxay u haystaan shiicada waa muslimiin walaalihiin weeyaan adig hadda nin waloo shiica ama eeraan oo soomaaliya arrinteeda iyo dan walaala iyo wax ka socota maad arag low ay joogi lahayd firqa yar oo shiico ah maanta inta xoole ay haystoon intaa lasoo dhigi lahay cadaawnimada dadka sunnada ay u qabaan gaalada uma qabaan wax la ogyahay weeyaan ninba saxaabadii nebiga afar qofood ama todoba qofoodaa saxaaba kale inta kale waaba gaalabo nin aaminsan islaamnimo la isugu yimaada ma jirto nin abuubakrin waa gaal dhahayo muslim ma noqon karay li liannahu nin muslim haddaad gaal ka dhigta adigaaba gaal noqonayso marka eh, waxa weeyaan inkastoo shiicada ay darajaad kala tahay laakiin shiica alismaaciiliya yidhaha kuwaan eeraan iyo khaliijka kuwa jooga badigoodu waa kuwaas weeyaan caqiidadooda haddaad fiirisid islaam laguma tilmaami karo xaqiiqada jirta ayb wa ana nabiya sala allahu alayhi wasalama nahaa wuxuu reebay almuxrima ninkii muxrimkaa xajka xarmaday ama cumradii an yankixa inuu nikaaxsada ow yunkixa inuu u nikaaxiyo hadduuba ninkii xarmado oo xaj ama cumro uu xarmado aw labayka cumratan ama xajan uu yidhaahdo naagna ma nikaaxsan karan gabadha weligu ahayna dad kale uma nikaaxin karaa layidhi wbilahi tacaala tawfiiq sala allahu wasalam ala yaquulu lmusanifu raximah llahu tacaala fanaxnu nafsaku hada kulahu min alnikaaxi fi hadihi alxaalaati alatii nahaa canha bmil ma fasakna bihi maa nahaa canhu mima dukira qabla musanif wuxuu soo sheegay waxyaalo badan ee ilaahay rasuulkiisa ay naga reebeen nahyigaas ninkii khilaafana hawshuu qabta meel ka soo qaad ayna lahayn waxaa ka a ilaahay wuxuu naga reebay qofkii inuu afar naag wax ka badan u guursado hadduu qofkii shan naaga u guursado midda shanaad ka soo qaad ma leh liannahu nahyigii ilaahay u khilaafay wabitaali xukumkiisa waa xaraam wax ka soo qaadna ma laha naag cidda ku jirto yow nin nikaaxsaday ilaahay maadaama ciddadii inay ka baxdaa uu u shardiyey wixii khilaafsan waxa weeyaan waa xaraam ninkii xaaraamkaa sameeyana wax ka soo qaad ma leh ugu dambayntii wuxuu soo sheegay shiqaarkii iyo mutcadii iyo ninkii muxrimkaa xajka ku jiray oo wax nikaaxsaday ama loo nikaaxiyey marka wuxuu ihi fanaxnu waaan fanaxnu anaga nafsaku haadaa waan fasakaynaa midkan kullahu dhammaantiis oo min anikaaxi ah ninkii nikaaxi lmutca wax ku guursado ama shiqaar wax ku guursado ama asoom muxrim ee wax guursado nikaaxiisa waa fasakhaynaa ninkii oo xaj xarmaday haddii uu naag uu guursado ama uu markuu nikaaxii uu naag guuriyo nikaaxaas meel ka soo qaad male asoon jirin bay la mid tahay waxaa weeyaan linahyi illaahi wa rasuulihi sala allahu alayhi wasalam oo nebiga wuxuu ihi ninka muxrimka laa yankix walaa yunkax ayib fanaxnu nafsaku waan fasakaynaa haadaa midkan kullahu dhammaantiisoo min anikaaxi ah fii hadihi alxaalaati xaalaadkan aan soo sheegno o dhan nikaaxi hadduu dhacane waa fasakaynaa wax kama jira baan leenahay allatii xaalaadkoo nahaa ah, rasuulka uu reebay canhaa can tilka alxaalaati uu ka reebay bimili maa fasaknaa bihi saan nikaaxaas u fasaknay maa nahaa canhu nebigu waxau reebay oo mimaa dukira qablahu kii kan ka horeey ah hadda fa naxnu nafsaku haadaa waxay u laabanaysaa naxyi ashikaar wاlmutca wاnikaaxu اlmuxrim intaasay u laabanay kii ka horeyna waxay ahayd ankixadii horo an yajmaca bayna akara min arbacin aw an yankixa imra'atan wahiya fii ciddatihaa taasna waa kasii horeysa marka taas basaan u nakaxno an u faasirno niri fakullu nikaaxin kaana min hada lam yasix an u niri kanna sidaas oo kale aan leenahay buu le wax kama jiraan waqad yukhaalifunaa fii haadaa midkaan inuu nagu khilaafaa arkaa gayrunaa niman annaga ahayn waxaa la leeyahay nikaaxa ninka muxrimkaa iyo nikaaxa shigaar iyo mutcada qaar fuqahada ka mid ee walowba aqwaal shaad ha iska ahaatee qaar ogolaana in la helaa la arka mutcada waxaa weeyaan eh, waa qowl ibni cabaas yaa ka soo arooray ou leeyahay mutcada macnaha nabiga calayhi salaatu salaam suu u baneey wax xarime ma inkastoo layidhi markii dambe waa ka laabta shiqaarka waxaa laleeyahay nikaaxi waa ansaxa qaara qabo laakiin waa in mahar loo magacaaba shuruudii kale gasban can nafsihi in looga fuliyaa qolaa saas qaba muxrimka qolaa waxay leeyihin waa nikaaxsan karaa sidii xadiidkii ibni cabaas tazawaja rasuulu llahi maymunata wahuwa muxrimun xadiidkaas ibnu cabaas fii صaxiixi اlbukhaari laakiin waxaa laleeyahay akhطأ ibnu cabaas oo waxaa weeyaan sida maymuuna ay tiri nebiga waa i guursaday wahuwa xalaalu wa banaa bi wahuwa xalaal nebiga waa i guursaday oo soo xalaal oo xajka ka baxay wuuna macnaha yani aan isu tagnay isagoo xalaal kaas waxaa laleeyahay saaxibu اlqisati acrafu bixaalihi min gayrihi marka ibnu cabaas xadiidkaas meesha waxaa lagu leeyahay khaطأ buu ku galay xadiidka wain kaana lafdu صaxiixا laakinahu waxaa weeyaan akhطأ fiihi ibnu cabaas marka waxaa laga arkaa buu leeyahay qaarkan dambun kuu soo sheego oo min naxi shikaar laga soo bilaabo inay qaar fuqaha aqwaashaad shaadka inay jirtaa la arkaa laakiin wax meel ka soo qaad ma laha sida صaxiixa dalat calayhi اladila ana الnikaax fi jamiici اlxaalaat laa yancaqid saasaa صaxiix waqad yukhaalifunaa fii haadaa midkan dambe inuu nagu khilaafaa la arkaa gayrunaa wa huwa maktuubun waxaa lagu qoray fii gayri hada almawdici meeshaan meelaan ahayn oo waxaa laleeyahay ankixadaas shiqaarka iyo mutcada iyo adilatu tarjiix iyo adilatu alqaa'iliina bikhilaafihi wixii dhan meelo kalaa lagu sheegay kitaabkiisa kitaab la yidhaahdo ama kitaab ikhtilaafi alxadiid la yidhaahdo uu kaga hadlay imaamu shaafici waa badan yihiin laakiin meeshaan wuxuu leeyahy ulajeedadayda inaan ku tusiyo inay dhici karto nusuusta caam ahaan inay u muuqatay inay iskhilaafsan tahay laakiin markii lawada jamciyana ay lahaanaysa makhaarij iyo nahyiga rasuulka iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu keenaya taxriim taxriimkaas macnihiisana ou yahay fasaad guudkaasaan ka doonayaa mooye masaa'il fiqhiya lagama doonaya hadirtan wa milu kii hore waxaa lamide eh, an yankixa almar'ata naagti inuu nikaaxsado bigayri idnihaa idinkeedii la-aanteeda oo fatujiiza bacdu gadaal aydan ay macnaha ka banayso fatujiiza ay banaysoy socodsiisa bacdu falaa yajuusu nikaaxaas ma banaano lianna alcaqda yani caqdigii oo nikaaxi riditaankiisi waqaca wuxuu dhacay manhiyan canhu mid layska reebaa soo ah haddii naagtii oon ogolayn la nikaaxiyo haddii aan eh, ka reebno madhabta oo imaamu shaafici ou qabo aabba iyo awow gabadhii waa qasbi karaa taas asiga imaamu shaafici madhabkiisa saas uma jeedo laakiin madhab imaamu shaafici gabadhii niman aabbaheed ahayn ama awowgeed aan ahayn ma qasbi karo walaalkeeda ama ha noqdo adeerkii ha noqdo wuxuu raba ha noqdo yani waa nikaaxi karaa weli waa noqonayaan kuwaas haddii cid loo waayo laakiin ay qasabku ma laha lianna wuxuu ku leeyahay aabbaha iyo awowga maslaxada gabadha say ugu murgayaan ama ay u fiirinayaan walaal iyo adeer uma fiirin karaan wabittaali aabbaha wuxuu leeyahy waa qasbi karaa awowgana sidaas oo kale laakiin walaal iyo kuma jiraan eh, xikmada weliga ou shalay shaarica ou eh, u jiday oo nabigu yihi laa nikaaxa ilaa biwaliyin xadiid صaxiixa weeyaan ou u yihi waxaa weeyaan weligaan gabadhiisa halagala tashta marka laleeyahay waxaa loo jeedaa qofka haddii gabadhan waa iska caqli tahay mar haddii ay muraahaqa gaarto gabadhii ay weynaato waxaa laga yaabaa danaheeda gaarka iyo shahwo inay qaado ee maslaxadeeda guud ayna u fiirsanin biri marka ay nin xun guursato oo qaadcune cune oon diin lahayn oo tuug ah aabbihii unbay ka gadan tahay marka waxaa layidhi maadaama gabadhi haddii uur iyo dhibaato loo yeela aabbahay u imaan lahayd ha lagala tashtoo hadhowti dambo wuxuu ogolaashadiisa ku bixiyey hadday dhibaato ka timaado xataa waa taxamuli karaa laakiin in la yidhaahdo maalinkan lagaala tishan maayo birina ninka uu kaga tago gabadhiisi meesha ay ku soo dhacdo taas baa meesha ku jirta marka ha lagala tashta marka laleeyahay macnihii saas weeyaan hadday dhacdo aabbihii nin madax adag inuu yahay ee gabadhii nin kastoo soo doonta uu diidaya cadli baa lagu magacaabaa oo nin gabadhii guurkeeda diidaya kaas qiimo ma laha aabihii soo joogaa lagu agnikaaxi nikaaxi karaa liannahu maslaxadii guud buu diidan yahay haddii qof uu kufa oo wanaagsan ee gabadha asturi kara uu soo doonto ou diido oo mid kale soo doonto ou diido lagama yeelay ayb wa miluhu waxaa ka mida ah an yankixa almar'ata qofkii naagti inuu nikaaxsado bigayri idnihaa idinkeeda la-aanteeda oo fa bacdu markaas kadibna iska ogolaato waxaa laga yaabaa eh, waxaa la sheegi jiray maqal bay ugu tahay markii hore xataa gabdhaha lala baxayo masaafada lagu samaynayo qaar baa waxaa layihi xoog baa lagu soo wadi jiray manaadiqda qaarkeed ul baa lagu soo kaxaysanaa shiiqaa loo keenayaa gabadhii oo oynaysa waxay leedahay ninkaa ma ogoli waa laysoo qasbay shiikhi waxau leeyahay ogolaasha ka keena gabadhan ayada adama ogole waa la qaadaa waa la soo garaaca marka dambe waxaa lee annagana sidaan unbaan kugu wadayna ilaa aad ka ogolaatay marka dambe waan ogolahay bay leedahay waa jirtaa baa layidhi meelaha qaarkeed bay ka jirtaa allahu aclam bisixatiha ama ku dambaabi kari ayb marka lacalla hadday dhacdo saas inta lagu nikaaxsado dadka soomaalida waxay u qabaan nikaaxa sidiisaba hadduu dhaca bir lagu xerxeri dumarka inuu yahay oo meelu kaga furma lahayd wabitaali waxaad arkaysaa nin baa naag iska nikaaxsanaya waa ka tegayaa sanawaad badan uu iska maqan yahay nafaqa sii maayo guri sii maayo ma danaynaayo markaasaa la leeya war gabadhii fur wuxuu leeya maya ma furayo ayadana waxaan ku qasbayaa inay nin la-aan weligeed ay joogto baynamaa fiqigeenni aan akhrisanayna kitaabkeenni minhaajka wuxuu qabaa haddii ninka nafaqa saddex biri hadduu bixi waayo saddex biri hadduu naagti masruufkeedii marashadii gurigeeda ka bixi waayo ninka qaadiga muhla buu u qabanaya saddex maalmoodii laba maalmoodaa loo qabanaya hadduu ka soo bixi waayo qaadiga naagti waa ka fasakha ninkaas wax macno uu leeyahay ma ah maba jirto wax diraar la yidhahdo islaamka laa darara walaa diraara nikaaxii baan kugu qabayaa waxna aan ku siinaa maleh wadankaan isaga dhoofayaa xataa qofkaasaa aniga ii xirnaanaysa toban sano shan sano ma jirto sharci islaamka yacni dumarka meelaha lagu dulmiyay kamid tahay xaqeeda waxaa weeyaan qofkaan haddii laga soo bixi waayo xaq waxay u leedahay mutaalaba inay samayso sidaas oo kale haddii ayada laakiin naashiza ay noqotoy xaqeedii inta loo ogolaada ay diido ay meelo kala marto waa lagu cinaadi karaa middaas ayib marka nikaaxaas iyada oon amarkeedii la-aanteed lagu nikaaxiyey haddii markii gurigeeda loo laaba ay tiraa maadaama lay nikaaxsaday meel aan kaga noqdo male waa iska banay hadday tiraahdo falaa yajuuzu buu leeyay imaamkaas ma banaano lianna alcaqda maharkii markuu dhacayo oo macnaha eh, ankaxtuka waqabiltudaasaa caqdi la yidhaha caqdigaas markuu dhacay waqaca waa dhacay manhiyan canhu asagoo manhi ah oo naagti raalligeedii la haynin buu dhacay marka kii hore meel ka soo qaad ma leh naagti hadday raalli tahay hadda hala nikaaxiyo dhib ma lah shuruudii shuruudi kale iyadoo loo fiirinayo markaana la nikaaxi karaa laakiin tii horeo iyadoon ogoleen u dhacay ay kida gadaal ka ogolaatay waxaa la leeyahay maadaama markuu dhacay raallinima ay jirin meel ka soo qaad ma laha saasuu leeyay musanif wa milu haadaa midkaan waxaa lamid e eh, maa nahaa canhu rasuulu llahi ilaahay rasuulkiisa wuxuu reebay oo min bayci algarari kadida beeceeda ah beec laysku dhagray nin baa kaa hor imaanayo waxau leeyahay neefkan asiga sooma ah waxa weeyaan eh, eh, anigau iigu fadhiyaa labaatan shilin ninkaan beec ma yaqaano weligiis neef sooma uusan gadan labaatan buu aniga iigu fadhiyaa waana beeca dhammaan sidaas eh. adigana waxaan kaa siinaa soddon tobankaaslen kaa faa'iidaya beeceeda xaqiiqa adan shan inuu yaha dhici karto marka qarar baa la yidhaahda ama neefkii oo ceeb ku jirto aada ceebti ka qarinaysaa ninkan aada leedahay wax uu leeyahay malaha waa fiican yahay iga iibso markuu gataa ceebti ka soo baxaysaa qarar baa la yidhahdaa maadaama baycul qararkaas iyo tadliis iyo ceeb ay ku jirto oo aada qarisay ama ha ahaado qiimihii ama ha ahaado ceeb neefka ku dhex jirtae sharciga meel ka soo qaad malah lah beecaas asoon dhicinuu la mid yahay iyo wa bayci ruabi bitamri ruabkii oo xaquuqa timirteedii ahaay iyo timirtii oo timir noqoto oo bislaato laysku gado nahyigeedii oo kale waay hadday labadaas qufood isku gadaan ilaa fi lcaraaya aanan ahayn macnaha waxa weeyaan rutab labaatan macnaha loor ah iyo timir labaatan loor ah laysku gaday sharcan ma bannaano lianna waxa weeyaan rutabkii waa nusqaamaya kanna sidiisa u ahaanaya marka waxaa noqonaysaa baycu tamri bitamri mutafaadilan bay noqonaysaa riibadii bay gelaysaa marka saas hadday dhacdo beecaas waa waa xaraam waana faasid oo meel ka soo qaad male ilaa fi lcaraaya shuruudeedii aan soo sheegnay maahan aw gayra dalika midkaas waxaan ahayn oo mimaa nahaa canhu shaarica wuxuu reebay ah waxay saas u tahay musanif wuxuu leeyahay wadalika ana asla maali kulli mri'in qof mumin oo qof shaksi a ah, maalkiisa dhammaantiis muxaramu calaa gayrih qofka kale xaaraan buu ka yahay xoola qof ou leeyahay nin kale ma banaysan karo si kasta u ahaadabo xoola nin ou leeyahay maala kulli mri'in qof kasta maalkiisa muxaramun calaa gayrihi qofkaas mooye qofka kale xaaraan buu ka yahay ilaa bimaa uxilla bihi wixii lagu xalaalnimay mooye asaa ku siiyey asaa kaa gaday asaa kuu hibeeyey asaa kugu waqfay asaa kuu idmay maa fii mushkila ilaa bimaa uxilla bihi wixii lagu xalaalay oo sharciga u banay mooye laakiin inaad xoolo cid leedahay aada isticmaash sharcan kuuma banaano wamaa uxilla ilaa bimaa uxilla bihi wixii lagu xalilay mooye oo min albuyuuci ah xoolo maal qof maalkiisa kuuma banaano ilaa bimaa uxilla bihi wixii lagu xalaalay oo min albuyuuci ah waa ka gadatayba ninkaa xoolihiisa asaa iskale waad ka gadatay xalaal bay kugu noqon kartaa maa lam maa lam yanha canhu rasuulu اllah ilaahay rasuulkiisu hadduusan reebin waxa weeyaan haddii beeci lakala gato xoolahaas aad gadatay xalaal bay kuu noqonayaan laakiin beecaas waa inuusan ahayn beec la reebay waa inuusan soo gashay waxaa u noqday baycu maa laysa cinda kasoo hadlayna asaa kuu idmay adna waad ogolaatay beeci waa dhacay laakiin maadaama uusan ahayn beecii sharciga ou ogolaay beecaas xoolo ku xalaal noqon maya ninkii waa inuu xoolihii ceeshta adna lacagtaada waa in soo ceyshataa laakiin beec oo shuruudiisi arkaantiisi haddaad ku galagadataan xoolihii ninkii kale ou lahay adiga waa kuu soo wareegi karaa walaa yakuunu ma ahaado maa nahaa canhu rasuulu اllahi ilaahay rasuulkiisa wuxuu reebay oo min albuyuuci ah muxilan mid xari oo xallila ma ahaanayo maa kaana asluhu wuxuu asalkiisa ahay muxaraman wixii la xarimay oo min maali rajuli rajulkii maalkiisii ah liakhiihi ee walaalkiis uu u wareegay walaa yakuunu maa nahaa canhu rasuulu اllahi ilaahay rasuulkiisa waxuu reebay oo min albuyuuci ah ma noqon karo muxilan mid xalaal yeelay maa kaana aslu muxarama wuxuu asalkiisa xaraam ahay oo min maali rajuli ah liakhiihi ou ka gaday ama u wareeji taa hadda soo sharxayna weeyaan oo haddii eh, sharciga waxuu ou xarime ay jirto oo ay ka mid tahay maalan eh, ka soo qaado baycu lgarar oo kale xoolahaas asiga ah beecaas dhacay maadaama beecaan oo gararka uu eh, xarimay nebiga calayhi salaatu wasalaam beecaas ku dhacay awgeed xalaalkuma noqonay maxaa yeelay wuxuu beeca ku dhacay baaba sharciga uu xarimay markii hore maalan ka soo qaado ribaa laysku gatay labaatan eh, oo shirin oo dahab ah yaad toban iyo sagaal dahab aad ku gaday hadda beecaas asiga dhacay shaygii oo meesha ku dhacay maxalilay oo beeci ansixi maayo liannahu ribo buu noqday marka wuxuu rasuulka xarimay hadduu beec ku dhaco beecaas shaygii xalaalka ahay maxarimi maxalaaleyn shaygii xaraamka ahay maxalili karo taasaa lagu leeyahay maalan waxaad ka soo qaadataa nin baa nin xoolo ka dhacay xoolihii waa la cararay suuqa buu geystay waa gatay beecan asiga la gaday xoolihii lasoo dhacay haddii la gado beecaas damboo ku dhacay xoolihii soo dhicitaankoodii lasoo dhacay xalaalka oo xaaraamkahay xalaal ma noqonayn neef lo abow ninka soo dhacay suuqau geystay beeci baa waa lagu kala heshiiyey beeci shuruuddiisa dhan waa oofsaday beeci haddii loo fiiriyo waa sax laakiin maadaama shaygan la gadaa ou shay manhi sharcan u ahayo xoolo muslim ou leeyahay beecaas ku dhacay awgeed xoolihii lasoo dhacay ma xalaaloobaya ee sidoodii bay xaaraam u yihiin beecaasna ma ansaxayo ninkaana waxaa waajib ku ah qofkii xoolahaas laa inuu celiyo waa shay waadixa weyaan walaa takunu almacsiyatu bilbayci almanhiyi canhu tuxilu muxarama walaa takuunu ma ahaato almacsiyatu caasinta ilaahay rasuulkiisa la caasiyey bilbayci bisababi اlbayci lagu caasiyey beeci almanhiyu canhu layska reebay tuxilu macsidaas ma xalilayso muxaraman shay la xarima mihaalka naftigiisi le waa islamiishi le beeca wa lagaa reebay oo shaarica kaa reebay haddaad ilaahay ku caasisid ee shaygii lagaa nahyi aada beecisid macsidaas ayada ah kuuma xallilayso shay muxaram ahay oo macnaha beecaas oo aada ilaahay ku caasisay liannahu beecaas xoolo dad ay leeyihiin aada gadda ilaahay baad ku caasisay marka beecaas aad ilaahay ku caasisay shaygii xaraamka ah kuuma xalili karta ee xaaraamteedu siduu ahaanaya walaa taxilu ilaa bima laa yakunu macsiyatan walaa taxilu ay walaa taxilu lbuyuuc beecyaalkii ma xalaal noqdaan ama walaa yaxilu beeci ma xalaal noqdo ilaa bimaa laa yakuunu macsiya waxaan macsiyo ahayn mu'yi beecaan markuu ansaxayo wuxuu ku ansaxayo wax horta sharciga ogolyahay waa inuu ahaado khamraad soo qaaday waad ka gaday nin gaal a ah baa allaha ka dhigay khamradaas ayida ah beeceeda marka horeba ayadoo xalaal ma ahayn marka beecinta la beeciyey xalaal nacagti kugu noqon mayso marka waxa weeyaan mahmaa yakun min tasarufaat waxaa la rabaa shaygan aada ku tasarufayd horta shuruudda islaamka iyo arkaanta udhiga waa inay oobsataa waa qayb haddana waa inuu ahaadaa maxalan lilbayc oo waxuu sharciga ogolyaha waa inuu ahaada markaa kadib bay xaaraam iyo xalaal lagu dhihi karaa wa haadaa midkan yadkulu waa gelayaa fii caamati alcilmi cilmiga dhammaantiisoo dhan cibaadaadkii mucaamalaadkii kulli sidaasay noqonayaan wuxuu ilaahay ogolaanin haddaad ula kacdid cuquudii iyo waxyaalihii dadka ay wax ku kala bedelanayeen ogolaashadii hore maadaama ay maqan tahay waxaan ka dambeeyaba saxa noqdaan tii horaba khaldanba markaa sidii ay soomaalidu tiraa hal oo xaaraam ninig xalaal e ma dhasho yani haddii si kasta aad maanta u samaysay ma dhici karaysa sideed unbay ahaanaysaa weligeed ayb fain qaala qaa'ilun haddii uu yidhaahdo nin wax yidhaahdo ma lwajhu lmubaaxu aladii nuhiya almar'u fiihi can shayin wahwa yukhaalifu nahya aladii dakarta qablahu kaasi nahyigii qeybtii hore waay qaybtii labaad wuxuu yihi hadduu nin ii yidhaahdo malwajhu lmubaaxu wejka banaan muxuu yahay alladii wejigoo nuhiya almar'u fiihi qofka laga reebay can shay in laga reebo laga nahyi wahwa shaygaasna yukhaalifu aw khilaafaya annahya aladii dakarta qablahu nahyigii horey aad usoo sheegtay uu khilaafay ma jirtaa buu leeyahay shay shaarica ou naga reebay ee aan leenahay nahyigan xaraamaa laga helayaa shaygii nahyigu lagu samayna uu xalaalkiisa ku baaqi ahaanayo ee taxriim iyo fasaad uusan keenaynin ma jirta kii hore waa soo fahmoo wixii sharciga uu naga reebay oo nahyiga ninkii sameeye xaaraan buu ku dhaco dembi ah wixii nahyiga ena fasaad buu helaya waa fahmay laakiin shay layska reebay nahyi ah oo la leeyahay ninkaas nahyiga dembiga waa ku galaya laakiin shaygii nahyi lagu sameeyna nahyigoodii baaqi ku noqon maayo aada leedahay ma jira waxaan leeyahay buurifa wa in shaaa allahu ilaahay haddii uu doono mithlu nahyi rasuulillaahi ilaahay rasuulkiisa uu reebay weeyaan an yashtamila arajulu qofkii inuu isku isku shamliyo isku duuduubo cala asamaa'i calaa hay-ati asamaa qofkii inuu isku duubduubo maro aلsamaa bimacnaa waxa weeyaan an yujalila athawba calىa jasadihi kulih samaa waaba mid dhegan aan weeyaan qofka markuu marada geb isku siiyo qof indha iyo dhaga iyo gacno midna aan lahayn marka samaa markii la qofka dhaga lahaa la yihahdo marka waxa weeyaan nebiga waxau reeba an yashtamila arajulu kashtimaali samaa yani qofkii oo marada isku wada duubo oo dhan inuu sameeyo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu reebay ayb marka asamaadaas qolada luqada waxaa leeyahay sidee daahirkeeda ay tahay qof dhaga iyo indha aan lahayn oo maradii gab isku siiyey oo gacantiisa hal meel kala soo baxaya keli u baaqi yeelay asamaa la yidhahdo luqawiyiinta saasuu leeyahay sida shaarixab uu ka soo guuriyey kitaabka nihaaya fii qariib alxadiid la yidhahdo fuqahadana waxay leeyihiin saas ma ahee ijtimaali samaa waxaa la yidhahdaa qofkii marada in isku duubo ee darafkeedana uu garabkiisa saarto ee marka uu noqdo garabka markii lagu tuuro golkaana bannaanaanay ilaa farjiga qofkii oo cowradiisa ay muuqanaysa marka waxaa weeyaana leeyahay ma aha qofkii uusan dhib soo gaarin ma ahane cowradiisa ha asturto yaa loo reebay ayib wa an yaxtabiya inuu ku jilbi xertow nebiga reebay qofkii fii thawbin waaxidin mara keli a ah, mufdiyan a jeedinaya bifarjihi asiga farjigiisa ila asamaa hal mara qof keligiisa hal mara qabo hal go' buu leeyahay halkii go intuu dhabarkiisa soo marsuu jilbaha isaga xeray maxay noqonaysaa intaa udhaxaysa markaan way banaanaanay cawradiisa dhan banaankay taalla laakiin ninkii maalan macaawiis oo kale ay u xiran tahay hadduu jilbihiisa soo xerta maa fi mushkila liannahu cawradii waa u asturan tahay laakiin fii thawbin waaxidin alayidhi hal maro oo keli ah ayuu qofkii dhabarkiisa inta soo maro jilbaha ku xerta marka waxa weyan kor oo dhan way banaan tahay macnihii saas weeyaan marka mufdiyan bifarjihi asagoo farjigiisa la gaaray ila asamaa bimacnaa farjigiia wuxuu u banaanaya jihatu samaa ayuu ka banaan yahay taasaa loo jeeda waa nebigaa reebay nusuus sariixa kusoo wada aroorta wa anahu nbi waxa hortiisa ah wa anahu ana الnabiya salى اllahu alayh wasalam amara wuxuu amray gulaaman an yaأkula inuu cuno mima bayna yadayhi hortiisa ay mima yaliihidi waa yaa gulaamu sami اllaha wakul mimaa yaliika marka musanifka waxaa weeyaan maadaama nin faqiih ou yahay wuxuu u jeedaa almru bishayi nahyun can didih waa qaacida wanaagsan weeyaan ilaahay markuuna yidhi wa aqiimu salaata salaaddii hala ogo hala dukado macnaheeda annahu nahaana can tarki salaad sidaas leewa annahyu almru bishayi nahyun can didih wاnnahyu can الshayi amru bididihi waa qaacida oo usuuliya oo aada u wanaag badan musanifka hadda waxaad isleedahay war nahyiga xaguu ka yimid nebigu wuxuu amray canugan ama yarkan meesha ka soo xiriirta ha cuno laakiin kownuhu amara an yaأkula mima yaliihi yaqtadii anahu nahaahu an yaأkula min aطraafi gayrihi saasaa macnihii ay ka tahay marka alamru bالshayi nahyun can didihi qaacida fiican weeyaan wa anahu ana الnabiya amara gulaaman wuxuu amray an yaأkula inuu cuno mima bayna yadayhi waxa hortiisa oo asiga la xariiro nahyaalkii horta kuu tirina wanahaahu nabiga wuxuu ka reebay an yaأkula inuu cuno min aclaa saxfa xeerada meesheeda koro inuu kasoo bilaabo yani maadaama la yiriyey meesha kula xiriirta cun kor ha ka cunin baa laleeyahay allaahuma fuqahada waxay tiri haddii ay raashinka meesha yaallo hadduu hal nooc oo wada yahay nin kastaba y yani yanbagii an ya'kula mimaa yaliih laakiin haddii xeedhadii oo dhulkii dhex tiilay anwaac badan oo raashiin ah oo kala duwan hilib baa ku jiro qudaar baa ku jirto eh, waxyaalo badan baa saaran marka inta waad ka cuni kartaa qudaartaasna xagga waad ka soo qaadan kartaa liannahu shaygaas waxaa laga yaabaa an laa yakuuna mutawafiran mimaa yaliik taas dhib mala laakiin hadduu shaygu isku nooc yahay meesha adiga aada cunaysid le ka bilow baa lagu leehay wayurwaa canhu nabiga waaa laga waxaa laga wariyey buu leeyahay walaysa ka hubuuti maa qablahu kii horeeyey sow u sugnaayoo kalena uma sugnee oo mimaa dakarnaa waxaan soo sheegnay annahu nabiga nahaa inuu reebay an an an yaqrina arajulu rajulki inuu xariiriyo idaa akala hadduu cuno bayna tamaratayni labadii tamar inuu xariiriyo hadda musanifku wuxuu yihi xadiidkaas ma sugno sida kii hore u sugnaayo oo kale baynamaa xadiidka waa xadiid fi saxiixi muslim wagayrihi xadiid saxiixa laakiin binisbati lilimaam ashaafici sanadkii saxiix kuma soo gaarin markaasu wuxuu leeyay aniga binisbati lii xadiidkaas iima sugno sidii kuwa horeoo kale iigu sugnaayoo kale iiguma sugno wayurwaa canhu walaysa ka hubuuti maa qablahu wixii ka horraysa u sugnaayo kalena ma ahne oo mimaa dakarnaa annahu nabigii nahaa inuu reebay can an yaqrina arajulu qofkii inuu xariiriyo idaa akala hadduu cuno bayna tamratayni labadii tamar uu xariiriyo tii aad taqiineen xadiidkan riyaad saalixiin waatuu idinku soo mari jiray qofkii waxaa weeyaan timir oo kale lasoo dhigay dadkii caadatan halhal bay u qaadanayaan waxaa la diiday adiga laba laba iyo saddex saddex inaad u qaadati lianna waxay noqonaysaa inaad dadkii wax kula cunaa xaqaan kula lahay wax ka badan inaad cuntid haddii wixii ay yaryihiin oo laga wada dhargaynen adiga intaad cuntay niskeed bay dadkii kala cuneen marka maadaama laba laba aad u qaadanaysa marka sidaa daraaddeeda loo reebay adheri eh, idaa akala an yaqrina bayna tamratayn wa an yakshifa tamrata tamarti inuu faydaa laga reebay camaa fii jawfiha waxa ayda ku dhex jiro xadiidkaas ma sugna sidau sheegay waa oo waa maxay ninkii beec baa timir loo keenay inuu faago uu yidhaahdo hoosteeda waxaa dhici karo waxyaalo badan oo xun inay hoos kaga jirtee waa iska hubina inuu yidhaahdo waa laga reebay buu leeyay xadiidkaas nahyiga ah haabit ma ah bal cagsigeeda baa haabit oo nabiga calayh isalaatu wasalaam uu ogolaaday inuu qofkii baari karo hadduu beec galayo inuu iska ogaado wax dhib ah sharcan oo ka saaran ma laha ayib wa an yucarisa inuu dagaa laga reebay calaa dahri ariiqi jidka dushiisa jid la maray inuu qofka ku furto meeshii degayaa laga reebay ayib intaasoo dhan waxay tahay musanifku wuxuu ula jeedaa waa nahyiyaalo laga soo bilaabo ijtimaali samaa lagu xijiyo ixtibaa oo maradii la xerto gulaamkii yaraay oo laga reebay inuu macnaha safxadii saxfadii dhexdeeda ka cuno ee timirta oo la xariiri waa shay nahyi wada ah laakiin nahyigaan hadda aan kuu soo tiriyey nahyigii hore waa khilaafsan yahay buu ku leeyahay oo waxaa laga yaabaa maadaama hadda ka soo qaada calaa sabiili اlmithaal waxaa layidhi qofkii yowsan maradi yow jilbaha ku xihan asoon maro kala wadanin nahyigii wuxuu ku dhacay maradii macnaheedii nahyigaan ma aha maradaas nahyigii nebigu ku dhacay xaaraan may noqotay wanahyu yaqtadi اlfasaada maradii ha la tuura ma aha kii hore nahyigii hore saasuu ahay laakiin nahyigan saas maaha laakiin nahyigan waxaa loola jeedaa hay-adan iyo kayfiyadan yaa xaaraam inaad samayso oo haddii aad samayso waa ku dambaabay ee waxaa waajib ah inaad sidii la yaqiinay aada u guntatid marka maradii way ku baaqi tahay nahyigiina waa dhacay qofkii waa ku dambaabay maradiina hatuura la dhahay marka nahyi yaqtadi taxriim waaye laakiin shaygii nahyi ku dhacayna maxaa weeyaan lama dhihin la tuura lama dhihin kaasaa laga hadlay ayib marka fiiri musanifsuu kugu xalinaya falamaa kaana thawbu maradii markay ahayd mubaaxan lilaabisi ninkii maranay markii ay u banaanayd maradii macnaha oo laysku duuduubayo oo samaa lagu samaynayo iyo tii jilbaha lagu xiranayo waxay ahaataba markii mubaaxa ahayd waطacaamuna mubaaxan ou ahaa wa kaana طacaamu mubaaxan ou ahay liaakilih midka cunay waa midkii gulaamkii waay xataa yaأtiya calayhi intuu kaga yimaada kullii dhammaantiis inshaa xeera haddii lasoo dhigo hala cuna la yidhaahdo ninkan waxaa la yidhi dhinacaan kula xariiro ha cuno laakiin waxaa u banaan inuu raashinkii wada dhammee waa u banaanta macnaha waطacaamu mubaaxan liaakili ninkii طacaamka loo soo dhigay inuu cuno waxaa u banaan mubaax buu noqonayaa xataa yaأtiya calayhi kullii dhammaantiis intuu ka dhameeyo in shaa wاlarضu mubaaxatan watakunu اlarضu ardadana waxay ahaanaysaa mubaaxatan lahu shaksigii loo banay إida kaanat lilahi kana waxay ujeedaa wa an yucarisa calىa ظahri ardadii waxaa u banaan idaa kaanat lilaahi haddii ilaahay uu leeyahay wax kasta ilaaha iska lehe laakiin dhulka amwaadka ah loo jeedaa oo cidna ay gooni u lahayn jidka ka baxay qofkii haddii uu iska dego mubaax bay u tahay laa liaadamiin ousan lahayn wa kaana annaasu fiiha dadkana ardada wa kaana annaasu dadka ay ahaadaan fiiha fii tilka alardi sharacan mid oo ay wadaagsadaan ay u egyihiin marka fahuwa shaksigii nuhiya fiiha waxaa laga reebay can shayin baa laga reebay an yafcalahu lahu an yafcalahu shay uu leeyahay inuu falo wa umira fiiha waxaa lagu amray bian yafcala shay-an inuu u falo gayra aladii nuhiya canhu kii aan laga reebin aan ahayn yani miithaalyaalka dhan waa isku wada aro hal miithaal haddaad ka soo qaadatid musanifku inuu kuu koobo doonaya yani ardadii oo kale ka soo qaada hadirtaan uu soo sheegay oo ninkii degay waxau leeyahay waxaa laga reebay ninkan asiga ah inuu jidkaas dego ayib waxaa la amray inuu shay kala sameeyo oo jidka dhinaciisa uu u dego ee dadkaasna u cariirinin ama asiga maslaxadiisa marka loo qaato waxaa layidhi maalan raashinka meesha kula xariira cun waaa waxaa layidhi waxaa laga nahide inuu raashinka dusha kasoo bilaabo ama daraf kaloo cid kale uu leeyahay inuu kasoo cunaa laga reeb waxaa loo baneeyey dhinacan inuu ka cuno macnaha waxa weeyaan nahyigii shaygaan laga reebay min jamiici alwujuuh ma ah ee waxa weeyaan wuxuu quseeyaa hay-a ama ama ama suura mucayana ou nahyigaas khuseeyaa hadday suuradii baxdo shaygii nahyiga ahay sow awalkiisao xalaal u ahay xalaashiisou ku soconay saasuu ujeedaa musanifka falamaa kaana thawbu marada marku ay ahayd mubaaxan lilaabis ninkii mara jiray inay u bannaanayd oo wa tacaamuna mubaaxan liaakilihi ninkii cunay u bannaanay ninkii gulaamkii iyo aliqraanu bayna tamratayni ay soo gelaysaaye xataa yaأtiya calayhi intuu kaga yimaada kullihi طacaamka in shaaa wاlarduna ay ahayd mubaaxatan low mid loo baneeyey idaa kaanat lilaahi hadduu ilaahay uu leeyahay laa liaadamin uusan lahayn oo wa kaana الnaasu fiiha dadka ay ahaayeen ardaa sharcan fahuwa shaksiga nuhiya fiiha fii tilka suwar waxaa laga reebay can shayin aa laga reebay an yafcalahu lahu an yafcalahu shay inuu markii hore inuu sameey ow lahaay baa laga nahiyey wa umira fiiha waxaa la amray suwartaas bian yafcala inuu sameeyo shay-an inuu sameeyo hayra aladii nuhiya canh shaygii laga reebay maa shay kale waxaa layidhi marada saan aw xiranin sidaa kale u xiro ee lama dhihin maradaana kaa xaaraam aho lagaa nahyi lama dhihin waxa weeyaan shay asiga ou lahay oo mubaax u ahay maradiisaan uu gunto karay ee mubaax u ahayd baa la yidhi sidaan ha u guntanin waa laga reebay sidii laga reebay hadduu sameeyo waa ku dambaabaa laakiin maradii xaaraam kaga noqon mayso waxaa la amray inuu bedelo ee sidii loogu talagalay u guntada intaasunbuu musanifku ujeedaa ayb wanahyu yadullu waxau tusinayaa hadduu tafsiilkuu galayahay calaa annahu nebigii inamaa nahaa inuu reebay can ishtimaali samaa maradii in laysku duubduubo iyo walixtibaa in jilbaha laysaga xerto mufdiyan asoo gaarhsiinaya bifarjihi farjigiisa ilaa samaai weeyaane gayra mustatirin asoon is-asturin waxa loo reebay waxa weeyaan ana fii daalika midkaas waxaa ku sugan kashfa cawratihi cawradiisa oo banaanka soo baxdo marka qiila lahu waxaa loo leeyahay yasturuhaa bithawbihi maradii ayid aheed buu ku asturaya falam yakun ma ahaanin nahyuhu nabiga reebitaankiisa can kashfi cawratihi inuu cawradiisa fayda laga reebay ma aha nahyahu inuu ka reebay can lubsi thawbihi maridiis inuu guntado markuu nebiga yidhi cawradaada ha muujinin markii saas laga reebay macnaheeda ma ah in la yidhi maradaad ma gunto kartid ma ah ee maradaas adiga aada leedahay si eh, inaad u guntid cawrada ay kaaga muuqata malihid ee bedel cawrada ku astur weeyaan falam yakun ma ahaanin naahyu nebiga reebitaankiisa can kashfi cawratihi shaksiga cawradiisa inuu fayda laga reebay nahyigaas macnihiisa ma aha nahyahu nabiga inuu ka reebay ma aha can lubsi thawbihi maridiisi inuu guntaba in laga reebay ma aha oo fa yaxruma calayhi ou xaaraam ka noqdo ma aha lubsuhu inuu gunto karin maradii ma aha bal amarahu nabigu waxau amray an yalbisahu inuu guntado kamaa yasturu cawratahu sow cawradiisa ugu asturi lahay inuu u guntado yaa waajib ku ah marka nahyigii hore waxay ahayd naagtan shanaad ma guursatay haa meel ka soo qaad male tuur bay ahayd tanna waxaa laleeyahay maradaan mukhaalafo nahyi ma ku samaysa waa xaaraam laakiin maradan maadaama markii hore xalaal ay ku ahayd sidaa nahyigaad u samaysa maahena sidii hore xalaalka ula noqo baa laleeyahay marka waa nahyi eh, yaqtadi taxriim fii shayin yakusuhu duuna asli shay saas buu u jeedaa musanif waa shay aada u daqiiq awa walam yakun amruhu nabiga amarkiisa ma ahayn an ya'kula inuu cuno gulaamkii oo u amray min bayni yaday hortiisa uu ka cuno walaa yakula walaa an yakula inuu walaa ya'kula uusan ka cunin dheh min ra'si acaami acaamka madaxdiisa idaa kaana mubaaxan lahu hadduu u bannaan yahay an ya'kula inuu ka reebay ma aha maa bayna yadayhi hortiisa waxa ah io wa jamiica acaami acaamka dhammaantiis inuu cuno ma aha inuu ka reebay ilaa adaban ugu reebay mooye nabiga ninkaan aadaabta baray fi lakli sida wax loo cunayo min bayni yadayhi qofka hortiisa ugu cuno aadaabta inay tahay maxaa yeelay liannahu akligaas yaa ajmalu bihi qofka ku quraxsan cinda muwaakilihi ninka kula cunaya saasaa u wanaagsan wa abcadu lahu asaana ka fog min qubxi dicmati hay-ada wax loo cuno xumaanteedana asaa ka fog iyo wanahami hunguruweynaday ka fog tahay haddii raashiin laguu soo dhigo tasawar ood aad ka bilowdid ninka kaasoo horjeeda meesha ku xigta aad ka bilowdid yani ninkii wax kulcunay baa yaqyaqsanay waxay kutusinaysaa nin halac badan oo hunguri badan oon aadaab iyo tarbiya aanan lahayn waxaa la mid ah eh, qofkii oo sida caadatan yani loo qaato qofkaan hal maruu qaadanaya adigana shan joor baad kusoo noqonaysaa wixii wamaba calaalinaysa jiriq jiriq baad leedahay <laughs> dhibkeeday leedahay waxay ka mid tahay hay-aadka aan habboonayn qofka inuu isbaraa fiican yani dadkana isku mid ma ahano nin waxweeyaan <laughs> bulsha buu kusoo korayaa marka boobka iyo wax sida loo cuno buu yaqaana ninna waxaa laga yaabaa nin in hal usra keligiis uu ku soo koro si wax loo cunay dadka loola qeybsada ma yaqaan maanta dhan hal saac iyuu iska cunaya marka labadaas qofad daliila waxaa isla cunaana dhibkeeday leedahay marka inaad muraacaad ku samaysid ninka wax kula cunayo kayfiyada uu yahay inaad fiirisid baa la rabaa walam yakun amruhu nabiga amarkiisa ma ahayn an yakula qofkii inuu cuno min bayni yaday hortiisa waxaa walaa yakula ausan cunin min ra'si acaami acaamka madaxdiisa uu kasoo bilaabin idaa kaana acaamkii haddii uu yahay mubaaxan lahu mid u bannaan an yakula inuu cuno minmaa bayna yaday hortiisa waxa yaallo iyo wa jamiica acaami acaamka dhammaantiis inuu nebiga ka nahyi ma aha ilaa adaban min ajli adab yani waxay tahay qofka eh, waxyaalaha oo eh, makaarim اlakhlaaq la yidhaahdo oo yani hawsha wanaagsan oo dhan waay uu nebigu amray ilaa adaba nebiga asoo adab faray fi lakli cunitaanka oo leesbaro min bayni yadayhi aw min man waa wixii la xariiro u guray liannahu midkaasaa ajmalu bihi ninka ku quraxsan cinda muwaakilihi ninka la cunaya kaasaa ku fiican wa lahu asaana ka fog min qubxi icmati icma ficla waxa weeyaan eh, ismu lhay-a baa la yidhahda min qubxi icmati hay-ada wax loo cunayo xumaanteeda awgeed baa looga reebay iyo wanahami hungurweyna oo qofkii asoon aan wax dhargeyn ahaan uu cunay wa amarahu nabigu waxau amray anlaa yakula inuusan cunin min ra'si acaami acaamka kor waa inuu iska soo bilaabay wax kale ma ahana lianna albarakata barakadii yaa tanzilu soo degayso minhu min ra'si acaami bay ka soo degaysaa lahu licaami libaqiyati acaam wuxuu leeyahay barakadaa kor ka timaado qofkii bismi illaahi markuu yidhaahdo kor bay ugu soo degaysaa wabitaali tantashir ilaa atraafi acima buu le acaamka qaybtiisa kaleo dhan bay gaaraysa ana hadda ma xasuusta nas oo bi saraaxa ma xasuusta allahu aclam lianna albarakata tanzilu way soo degaysaa oo minhu min ra'si acaami bay ka soo degaysaa lahu liajli acaam cala nadari lahu ninka asoo loo loo fiirinayo cala nadari lahu bimacnaa rifqan bihi iyo maslaxada cala nadari lahu asoo loo fiirinayo fii an yubaaraka lahu in loo barakeeyo barakatan daa'imatan baraka oo daa'ima yaduumu nusuuluhaa barakadaas soo degitaankeeda ay daa'im noqoto lahu liطacaamih wa yubiixu lahu nabiga waxa uu banaynayaa idaa akala qofkii hadduu cuno maa xawla ra'si طacaami طacaamka geesaskiisa haddii inuu cuna u baneey waxau nebigu u banaynaa an yaأkula ra'sahu korna inuu ka cuni karo markii lagu yihi raashinka kor ha ka cunin macnaheeda nahyigaas kor in laga cuno waa xaraam looma jeedo lidaliil wuxuu ku leeyahay haddii inta laga bilaabo kii kora waaba lagu tagaasna waa la cunaya maadaama asiga laga cunayo xalaalka oo xaaraamkaa ama ah aha laakiin kayfiyada habboon in loogu yimaado yaasaan ah baa lagu leeyahay ayib eh, cala nadari lahu asoo loo fiirinaya fi an yubaaraka lahu in loo barakeeyo طacaamkiisa barakatan daa'ima yaduumu nuzuuluhaa barakadaas soo degitaankeeda ay daa'im noqonaysa lahu lidalika الshakصi fii طacaamihi wa huwa nabigu yubiixu lahu wuxuu u banaynayaa idaa akala hadduu shaksigu cuno maa xawla ra'si acaami acaamka madaxdiisa gaararkeeda kii ahay hadduu cuno wuxuu u banaynaa shaksigii an ya'kula ra'sahu wixii koran laisugu yimaado hadduu u banay gaararka in laga cuno laga soo dhammeeyo waxaa u banaan in korkii laga cuno laakiin waxaa liyihi kor ha ka bilaabin laakiin haddaad ku timaado geesaska laga soo cuno nebigu wuxuu u banaynaa dhexdiina waa la cuni karaa ee raashin dhexdiisa aan la cunin weligeed baa iska harto nebigaa reeboo yidhi dhexdayaan laga cunin oo waa xaraam ma aha macnaheeda ayib waidaa abaaxa lahu nebiga hadduu u banneeyo qofkii almamara inuu maro calaa dahri ariiqi marka nahyigiio xabad xabad musanifka hadduu soo qaadanayo wa abaaxa lahu nebiga hadduu u banneeyo shaksigii almamara inuu mari karo calaa dahri ariiqi jidkaan la maray haddii kuu bannaaneed inaad marto falmamaru calayhi maritaankii id kaana mubaaxan haddii uu yahay mid bannaan liannahu ariiqii laa maalika lahu mid iskale ma leh yamnacu reebaya almamara calayhi in la maro reebaya ma leh oo fa yaxruma ou xaaraam noqdo maritaankaas bimanci shaksigaas leh reebitaankiis aawgiis ou la xaaraam noqdo uusan jirin fa inamaa nahaahu nebiga wuxuu ka reebay limacnan uu u reebay yani licilla weeyaan macnahoo yuhbitu sugaya nadaran lahu faa-ida ninkan uu leeyahay fa inahu qaala nebigu wuxuu yidhi fa inahaa ariiqii ma'wa lhawaami xayawaanka habeenkii socdo meesha ay ku kulmaan weeyaan haddii u baneeyey nebiga low lishaqsi almamara calaa dahri ariiqi jidka korkiisa in la maro falmamaru calayhi maritaankiisa id kaana mubaaxan haddii uu yahay mid bannaan liannahu ariiqii laa maalika lahu mid milkiya ma jiro yamnacu reebaya almamara calayhi in la dul mara jidkaas oo fa yaxruma ou xaaraam noqdo bimancihi ninkaas reebitaankiisa iskale awgeed ou la xaaraam noqdo ma jirto hadday saas tahay fa inamaa nahaahu nebiga in jidki la dego waa reebay limacnan buu u reebay macnahu yuhbitu sugaya nadaran lahu ninkaas maslaxadiisa maxaa yeeley fa inahu qaala nebigu wuxuu idhi markuu yidhi yaan jidki la degin fa inahaa ma'wa alhawaami xasharaadka meesha ay kusoo kulmaan waa iyo wa turuqu lxayaati abeesayaasha meeshay maraan wa ficlan waa jirtaa habeenkii jidadka caadiga ah xayawaanka jaqda ku dhex jiro o dhan jidkaas la mara qabow iyo waxbay ka helaan ama way ku soconayaan ama wayba soo degayaan marka waxaa la yidhi jidkii degtidood goysid habeenkii inay kugu timaado xayawaanaadkaas ay ku dhibaan la arkaa marka maslaxada adiga gaarkaada awgeed baa la yidhi jidka eh, ha degin cala nadari lahu asagoo macnaha maslaxadiisa loo fiirinayo laa calaa ana tacriisa jidka oo la degaaho muxaramu inay tahay ma ah ee waxaa loo yiriyey maslaxadaada adoo fiirinaya jidka ha degin waqad yunhaa canhu jidka in la degaa laga yaa waqad yunhaa in la reebaa laga yaabaa canhu can الtacriisi fi الطariiq jidka la dego idaa kaanat الطariiqu ariiqa haddii ay tahay mutabaa'iqan mid cariiri ah masluukan dadkana ay marayaan jid la maraya oo dadka ay socdaan in aad degtid taasna waxaa weeyaan aydna macno kale xaaraam ku noqonaysaa laakiin jidka hadduu yahay meel baadiyo u ku yaalla wax soo mara ay leheen ilaa bilyowmeyn mara waaxida labadii maalin ama shantii maalin hal maalin la soo maraya habeenkaas waa iska degi kartaa liannahu wax dhib aad ku haysa male haddii adiga maslaxadaada laakiin dhib ay kaaga imaanayn laakiin jid haddii uu yahay oo magaalooyin iyo meel u dhow oo dadka aada u maraan inaad jidkaas degtid waa kaa xaaraam liannahu waxa weeyaan limudaayaqatika lilmu'miniin dadkaas mu'miniinta cariiri gelinaysa yaa la diidaya jidka waa inuu ahaada markaa mutadaayiqan masluukan mid cariiri oo dadkana ay maraan liannahu idaa carasa calayhi hadduu dego fii daalika alwaqti midkaa waqtigaas asiga ah manaca hayrahu gayrkiisau ka reebaa xaqahu xaqu ku lahay fi lmamari inuu maro qofkii kale xaqii uu ku mari lahay baad ka reebtay adaa goysa jidka taas waxa weeyaan macno kale xaaraamku noqonaysaa jidka haddii u eber yahayna macno kale wuu leeyahay marka alxukmu yaduuru wujuudan wacadaman baa la yidhahda ayib fain qaala qaa'ilun haddii uu yidhaahdo mid wax yidhaahdo fama alfarqu bayna hada wاlwali midkan hadda aada soo tirisay oo manhiyaadkii oo laga soo bilaabo ishtimaali samaa ilaa laga soo gaaro gurigii oo jidkii oo la dego manhiyaadkaas oo dhan aada sheegtay iyo kuwii ka horeey oo tiri kuwaas ka horeey nahyigii yaqtadi taxriim wixii dhan waa waa faasid kanna aad tiri qayb unbaa xaaraam ka ah laakiin shaygii asalkiisa waa xaaraan aad tidhi maxaa u kala farqi ah yidhi qiila lahu waxaa loogu jawaabayaa man qaamat calayhi alxujatu ninkay xujada ku istaagto oy xujada ku qunto yaclamu wuxuu og yahay ana annabiya sala allahu calayhi wasalam nahaa inuu reebay camaa nahaa canhu ama camaa nuhiya canhu wixii laga reebay waliyastakfir illaaha ilaahayna haka la aqiila lahu waxaa loo yidhahdaa man qaamat calayhi اlxujatu ninkay xujada ku istaagtoy macnaha takliif iyo caqliba leh yaclamu wuxuu og yahay ana nabiya sala اllahu alayhi wasalam nahaa inuu reebay camaa wasafnaa waxaan soo sheegnay waman facala ninkii sameeya maa nuhiya canhu wixii laga reebay wa huwa caalimu binahyi nebiga inuu reebayna og fa huwa caasin bificlihi ninkaas ficilkiisaasuu ilaahay ku caasiyey fa huwa caasin weeyaan bificlihi uu ku caasiyey maa ou falay nuhi canhu wixii laga reebay ow falay buu ku caasiyey walyastakfir illaaha ilaahay horta haka qufraan dalbo walaa yacuuda yowsan u laabanin nahyigaoo dhan isku soo duubduub ama kii hore ahaada ama kan ahaada waxaa weeyaan ninkii nebiga ama ilaahay wuxuu ka nahyiyaa sameeyo ninkaas nahyigaas uu sameeyey horta ilaahay waa ku caasiyey dembigaas ilaahay ha ka qufraan dalbado waa yowsan u laabanin taas waa loo eg yahay fa in qaala haddii uu yidhahdo qaa'ilkii fa haadaa midka kanna caasin weeyaan waladii dakarta fi lkitaabi kii aad kitaabka hore ugu soo sheegtay qablahu hortiisa oo fi nikaaxi aad ku soo sheegtay iyo walbuyuuci aad kusoo sheegtay caasin weeyaan ee fa kayfa faraqta bayna xaalihimaa kii dambe haddaad tidhi waa caasi kii horena waxaa tidhi waa caasi laakiin waxaa u kala farqi ah markaan faqultu waxaan u iri buu ihi amaa fi lmacsiyati macsiyada miya falam ufariq baynahumaa kalama aan geynin buu yidhi liannii qad jacaltuhumaa labadoodii waxaan ka yeelay caasiyayni nahyigii horo iyo nahyigaan dambe ninkii sameeba laba caasi weeyaan wa bacdu lmacaasi acdamu min bacdin ninkii laba timir isku xariiriyey iyo ninkii neef xoolo soo dhacay isku mid waa cid dhehaysa malaha laakiin mid kastaba nahyi buu sameeyey oo caasi waa yahay laakiin caasinimo caasidina waa darajaad buu leeyahay fain qaala haddii uu yidhaahdo ninkii fa kayfa lam tuxarim maxaad u xarimi wayso calaa haadaa midkan lubsahu maradiisa inuu guntado iyo wa aklahu timirtii laba jeer u qaatay inuu cuno iyo wa mamarahu cala alardi ardadii inuu maro maxaad ugu xarimi waysay bimacsiyatii bisababi macsiyatii caasida uu la yimi sababteeda oo waxaramta cala alaakhari midkii kale adigu xarimtay nikaaxahu nikaaxiisii iyo wa baycahu beeciisii bimacsiyatihi maxay ku dhacday buuri waa hadal aada u qiimo badan waxaa la yidhi ninkaan maradii ku caasiya ilaahay ee cowradiisu ku asturo waaye ee jilbaha ku xerto cowradii ku baneey maxaad u tiriyey sidaan bedel maradaadina hayso maxaad u tiri ninkii horoo naagtii shanaad nikaaxsanayn maxaad u tiri naagtiiad nikaaxsatay iyo nikaaxeeda wax kama jiraan oo labadiiba aad uga tuurtay kan maxaad u dhihi waysay maradiid ilaahay ku caasisay ood cawradaada ugu banaysod ku qarsa waaysay xaaraan may kaa noqotay maanta kadib ma mara kartid maxaad u dhihi waysay ayib akligiina sidii oo kale ware aan hadda soo sheegna oo raashinkii aada dusha koro ka bilowday oo dhinacina ka bilowda aada ahayd waa xaaraamuu kaa noqday labada geesba kama bilaabi kartid maxaad u dhihi wayse ninkii jidkii degay oo la maray markaad tiriyey jidkaan leeka guur maxaad u dhihi waysay weligaa dambe jidkaas inaad soo martay ah ka xaaraan maxaad u dhiwaysa saasaa la yidhi fain qaala haddii uu ihahda fakayfa lam tuxarim maxaad ugu xarimi waysa calaa haadaa ninka kan lubsaw maradiisa